bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacd almujmal wاlmubayan waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykh اlcalaama mxamed bn saalix اlcuhaymiin raximah اllah almujmal wاlmubayan halkan wuxuu ku gelayaa mujmal iyo mubayan alfaadda waxay u qaybsantaa dhowr qaybood dalaaladeeda marka la fiiriyo nas iyo daahir iyo mu'awal iyo mujmal waxay u qaybsantaa annasu aldaahiru almujmalu almubayanu nas waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan wixii hal macno keliya suurtagal ay ku tahay oo macno labaad aynan suurtagal ku ahayn waxaa lagu miaalayaa qowluhu tacaala oo kale faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharatun kaamilatun tilka casharatun kaamilatun wax kale oo ixtimaalaysa ma jirto waa ma maxtamala macnan waaxidan maxtamala macnan waaxidan aw maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan hal macno maaha wax kale ayaan suuragal ku ahayn aldaahir waxaa la yidhaahdaa ma maxtamala macnayayni fa akar waa wixii laba macno ka badan ixtimaalo maca rujxaani aadiha axadiha maca rujxaani axadiha naska dalaaladiisu hadday laba macno iyo ka badan suurtagal ku tahay laakiin macnahaasi hal macno oo raajix ka yahay daahiraa la yidhaha macnaha raajixa macnahaas raajixa waxaa la yidhahdaa adaahir mujmal waxaa la yidhaha isaguna maxtamala macnayayni fa akar bikayri tarjiixin maca yanii iyadoon rujxaan waxba aysan jirin iyadoo mid mid ka raajaxsan aanay jirin laba macno iyo saddex macnaa suurtagal ku ah mid midka kale ka raajixsan ma jiro mujmalaa la yidhaha bayaana loo baahanaa markaas caddeeyo ayb naam marka mujmalka oo kale sidaasuu noqonan waa maxtamala macnayayni fa akar maxtamala macnayayni fa akar min hayri tarjiixin min hayri tarjiixin iyadoo kale rajaxaad aysa jirin wax mid mid ka rajaxsan oo ka owleysan male haddana laba macnay ka badanaa suurtagal ku ah min hayri tarjiix ayb mu'awalkuna waxaa weeyaan waa wixii muxtamala macnayeyni fa akar laba macno ka badan ay ixtimaalayaan mu'awalku isagoo weliba yacnii maca isagoo laga raajixsan yahay macnaha laga raajixsan yahay kan raajixa daahiraan ku sheegnay kan laga raajixsan yahayna muawalow noqonayaamacnihii marjuuxa ahaa marka uu daliil wato muawalay noqonaysaa qaybta dambe casharka qaybtiisa dambaan ku sheegaynaa insha allahu tacaala oo muawalka waxaa weeyaan amaa xumila lafduhu cala almacna almarjuuxi buu dhihi doona amaa xumila lafduhu cala almacna almarjuux wixii lafdigiisa lagu xambaaray macnihii marjuuxa ah laga raajixsanaa almujmal waalmubayan marka mujmal salafku waxay u yaqaaneen fiiri hadda almujmal waalmubayan ayuu cinwaan ka dhigtay almujmal cinda salaf waxaa la yidhaahdaa maa laa yakfii waxdahu fi lcamal salafku saas u yaqaaneen maa laa yakfii waxdahu fi lcamal yacnii waa wax keligiis isaga keligiis aan ku filnayn in lagu camal falo naska haddii uu mujmal yahay ee nas mujmala uu soo arooro keligiis naskaas keligiis kuma filna camalfalkiisa laabudda wax sii bayaaniya u baahanaa maala qowluhu tacaalaa wa aqiimu asalaata salaadda oogaale waa mujmal wa aqiimu asalaata ma ku fahmi kartaa in duhur afar ragca la tukado in yacnii faatixada lagu akhriyo qiyaamka sujuud rukuuc maka fahmi kartid marka taasoo kale waxaa weeyaan maa laa yakfii waxdahu fi lcamal isaga keligii naskan keligiis kuma filna in lagu camal falo nusuus kale u baahanaya mujmala la dhaha midkaas curfiga salafka marka saas wa walidaalika curfigan salafka haddii aan qaadanno waxaa imaanaya marka mujmalkaani maxaa bayaani karaa caam iyo khaas waa soo marna khaasku wuxuu noqonaa bayaan mulaq iyo muqayadaan soo marnay muqayadku waa bayaan ilaa wixii la ilaaqay wixii kuu bayaaninaayo ilaaqii sidiisa ma ugu camalfali kartid haddii uu taqyiid jiro taqyiidkii marka waa bayaan waxaas o dhan marka waa wada bayaan ayay noqonayaan ayb usuuliyiintu ayagu waxay u yaqaanaan ereygan mujmal maxtamala macnayeyni ow akar min hayri tarajuxin liwaaxidin minhaa minhumaa wixii laba macno iyo ka badan ay suurtagal ku tahay min hayri tarajuxin liwaaxidin minhumaa oo aan midna la rajaxaynin mid mid ka rajaxsan aanu jirin xukunka mujmalka waa maxay marka nasku hadduu mujmal noqdo maa xukmuhu xukunkiisu waxay tahay altawaqufu fiihi xataa yatabayana almuraadu minhu waa laga joogsanayaa ilaa ulajeeddada laga leeyahay ay ka caddaato ilaa ulajeeddada laga leeyahay ay ka soo caddaato nas mujmala waa laga istaaga ayb sheekhuuse wuxuu dhihi doonaa yacni inaad qalbiga sii gashato naskan mujmalkaa bayaankiisa lacalla haddaad heli lahayd inaad diyaar u tahay inaad ku dhaqanto saasaa lagaa raba ijmaalku wuxuu ku dhici karaa xuruufta wuxuu ku dhici karaa kelimaad waxyaabahaas oo dhan buu ku dhacaa isagoo xaraf ku dhacay waxaa weeyaan wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kulu min cindi rabbina wاraasikuuna waawda ku jirto waa isti'naafiyana waa la yidhi waaw oo yacni waxaana waawulcadafka waa lagu sheegay waa laba macno ayay suurtagal ku tahay waawdan isti'naaf iyo cadaf mid mid ka raajixsanna ma jiro taas marka waxaa weya bayaanu u baahanaa marka waxyaabo kale in lagu sii bayaaniyo adillo kale iyo waxyaabo kale ijmaalkii isagoo kelima galay yacni jumlo isagoo galayna waxay tahay wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi beerta xaqeeda siiya maalinta la shafaayo la guraayo in xaqii la bixiyo aayadda waa tilmaantay laakiin meeqaa la bixina miqdaarkii la bixinaya aayadda ma sheegtay maya waa mujmal ma lagu camalfali karo ilaa bayaan la helo maahane sida laguma camalfali karo markaad bayaankiisa nusuus kale ka ogaato ayaa ay suurtagal tahay naskan mujmalka ah in lagu camal falo waxaa kaloo qaacido ahoo culammadu ay yidhaahdaan laa yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaaja marka la leeyahay culammada aad maqlaysaa baabkan nas mujmala sharcigu inuu kuu sheego waa lagaa rabaa lagu yidhaahday oo aan lagu bayaaninin ma dhici karta inta nas mujmala lagaaga tago oo sharcigan uusan kuu bayaaninaynin maya laa yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaaja adoo baahi u qaba shaygan camalkiisa in mujmal lagaaga tago ma bannaano shaaricuna ma samaynayo sidaas laa yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaaja laakiin waxaa iyadoo la yidhaahdaa oo bannaan ta'khiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaabi ilaa waqti اlxaaja waa bannaan tahay ta'khiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaabi ilaa waqti اlxaaja shaygan hadda adiga uma baahnin markaan lagugula khidaabayo oo laguu sheegaayo hadda inaad samayso ma lagaa rabo shaaricu dib waa u dhigi karaa marka ilaa waqtigiisa laga gaaro ilaa waqtigiisa laga gaaro waa laba qaacin laa yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaaja iyadoo shaygan camalkiisii hadda baahi loo qabo in dib looga dhiga bayaankiisa dib loo dhiga iyo caddayntiisu ma bannaana fii xaqi shaaric maxaa yeele waxaa ka dhalanaysa takliifu maa laa yudaaq waxaada awoodina lagugu kallifayaan hadda waxaan samay mana laguu sheegaayo ad waxaa weeyaan waa takliifu maa laa yudaaq waxaadan kari karinoo haddana lagugu kallifaayo lagugu ciqaabayo taa ilaahay subxaana wa tacaala ma yeelayo laakiin waxaa bannaan taakhiiru yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaab waqti اlxaaje ma aha waqtigan lagula hadlaayo shaygan bayaanintiisa dib waa looga dhigi karaa ilaa goorma ilaa waqti اlxaajati intaad uga baahanayso shay baa hadda la ijmaalinayaa hadda looma baahno laakiin bacda mudda marka loo baahdo waa kii un la bayaaniyo yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaabi ilaa waqti اlxaaja iyado ay bannaanta mujmalku marka mabaaxiftaasa ugu muhiimsan tacriifuhu xukmuhu maa yadkhulu fiihi wuxuu dhex galo xuruuf iyo jumal iyo waxaas dhow agalaa shay waxaa dhici karta weji inuu mujmal ka noqdo wejna uu mubayan ka yahay waatuu xaqahu yowma xasaadihi oo kale in wax la bixiyo waa mubayan miqdaarkii baa mujmal ah laakiin idan waa dhici kartaa yacni an yakuuna mubayanan min wajhin mujmalan min wajhin ayb walaa yajuusu taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaajati wayajuusu taakhiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaabi ilaa waqti اlxaajatina way bannaan tahay ayb tacriifu اlmujmal almujmalu mujmalku luqatan luga ahaan almubhamu weeyaan midka la qariyey wاlmajmuucu iyo shayga wada jiro oo isku urursan isaga dhan wasilaaxan isilaax ahaanna maa yatawaqafu maa yutawaqafu fahmu اlmuraadi minhu calىa gayrihi maa yutawaqafu waxa lagu xiraayo ya fahmu lmuraadi minhu ulajeedada laga leeyahay in la fahmo yaa waxay ku xidhantao lagu xirayaa calaa kayrihi hayrkiisa ayaa lagu xirayaa ama maa yatawaqafu labada waa laskawaa la dheh waa la yeeli karaa maa yatawaqafu wuxuu ku xidhan yahay fahmulmuraadi minhu isaga in la fahmaa ay ku xidhan tahay calaa kayrihi kayrkiis ay ku xidhan tahay shay kastoo in la fahmaa kayrkiis ku xidhan waa wax kasta oo fahamkiisu u baahan wax kale in la fahmaa wax kalea loo baahanayo maa yatawaqafu kow ku xihan yahay fahmulmuraadi minhu ulajeedka laga leeyahay fahamkiisa ayaa wuxuu ku xihan yahay calaa hayrihi hayrkiisuu ku xihan yahay isaga isma kaafiyo ayrkiis ayuu ku xihan yahay in la fahmo isaga in la fahmaa hayruhubuu ku xihan yahay muxuu ugu xihan yahay imaa fii tacyiinihi in laguu cayino ow bayaani sifatihi fii bayaani sifatihi sifadiisa in la caddeeyo aw miqdaarihi ama miqdaarkiisa qadarkiisa ijmaalku wuxuu ku imaan karaa qadarka wuxuu ku imaan karaa sifada wuxuu ku imaan karaa shaygan in lagu cayiro oo waxaani waa waxaan waa waxaan waa waxaan kana laga raba in yihaaho bayaan mihaalu maa yaxtaaju ilaa hayrihi wax hayrkiis u baahan fii tacyiinihi cayinaaddiisana ugu baahan qowluhu tacaala weyan wاlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quruu haweenka la furay waxay suganayaan naftooda ay u suganayaan saddex qur'i alaaثata quruu'in waa jamcu qar'in alquru'u jamcu qar'in qar'iguna waxaa la yidhaahdaa alxaydu waduhru labada waa la dhihi xaydna waa lagu macneeyaa duhrina waa lagu macneeya kelimaddan marka mujmal sooma waa mujmal qur'ina waa qarigu yani waxaa la dhihi karaa duhri waxaa la dhihi karaa xayd mujmalay ku tahay waxaa la raba maxay tahay marka in la ogaa bayaanka aad u baahan tahay waa in lagu cayino farta lagugu fiiqo waa xayd lagu yidha ama waa duhri lagu dhaho taasaad u baahan tahay marka maa yaxtaaju ilaa hayrihi fii tacyiinihim in lagu cayina u baahan tahay cayinitaan ayaad u baahan tahay fa ina alqar'a qarigu lafdun weeyaan lafdi mushtarakun mushtaraka ah bayna alxaydi waduhri wuxuu mushtarak ku yahay xayd iyo duhri fayaxtaaju wuxuu u baahanayaa fii tacyiini axadihimaa midkood cayinitaankiisa ilaa daliilin buu u baahanaya waa xayd waa duhri daliilay u baahan tahay daliilkii marka luqa iyaa laysla aadaa badanaa xaqiiqa sharciya xaqiiqa lugawiya marba meel ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa qarcigu sharcigu luqada iska daa kitaabka iyo sunnada sunnada nebiga qar'i oo loo isticmaalay duhri ma jirto waxaa loo isticmaalay xayd iyadoo wuxuu soo qaatay daci salaata ayaama aqraa'iki salaadda ka tag ayaama aqraa'iki maalmaha xaydka uu kuu joogo maalmaha daahirka aa tahay suurtagal ma aha maalmahay daahirka tahay salaad maba ka tegaysa marka wuxuu yidhi sharcigii curfigiisii waxaan ku aragnay qar'igii isagoo u isticmaalayo xayd walidaalika in xayd loo isticmaalo naaguu marka marka la furo min dawaatilxaydnu ay tahay uurna aysan lahayn saddex xayd ayay suganaysaa iyadoo daahir qabtaa la furayaa dabcan oon loo tegin xaydka koowaad waa koow kan labaad waa labo midka saddexaad markuu dhammaado bisu culummada in badanoo ka midana waxay dhahayaan ibnu cumar iyana laga warinaa qar'igu waa duhri alaqraa'u aladhaar waa duhri marka marka laleeyahay maxaa soo baxaayo duhrigaas lagu furay haweenta koow waa loo xisaaba markaas ila iyadoo daahiran la taabanaa la fura koow waa loo tiriyey waa xayshay mar labaaday daahir noqotay kii labaad xayd baa ku dhacay mar saddexaad bay daahir noqotay duhrigaas dambe hadday ka dhaqato ay ka qubaysato yacni waxaan ujeedaa duhrigaas dambe hadday dhammaysato xaydka kale dhexdiisa waa lagu guursan karaa waan loo tegaynin ma ahani caqdi waa ku dhici karaa saas kale saasay kale noqonaysaa marka alqar'u duhur iyo xayd labadaba luqada waa lagu yidhaahdaa ijmaalaa ku jiro bayaanaa loo baahanya halkaasay marka culummada hadba deliilun bay raadinayan qolo kastaa deliilay raadinayan maxaa yeelay bayaana u baahan yahay wa mihaalu maa yaxtaaju wax u baahan ilaa hayrihi kayrkiis waxuu uga baahan yahan fii bayaani sifatihi sifadiisa in la caddeeyo shaygan sifadiisaa qarsoon in lagu caddeeya u baahan tahay qowluhu tacaala weeyaan wa aqiimu salaata salaadda ooga salaad tuko hadde sifadeen u tukanaa waay marka sifada aan u tukanayo farta halle iigu fiico bayaanay u baahantah fa inna kayfiyata iqaamati salaati salaadda oogiddeeda habka loo oogayo majhuulatun weeyaan to aan la garanaynin taxtaaju ilaa bayaanin bay u baahan taha bayaan <clears throat> bayaanay u baahantah marka bayaankaas marka ficilkii nebiga iyo aqwaashiisii iyo waa la isu daraa ayb yani halkan qur-aanka sunnada inuusan ka maarmaynin soo ma maba lagu camal fali kara qur-aanka sunada la-aantiisa wamihaalu maa yaxtaaju ilaa hayrihi wax hayrkiis u baahan fii bayaani miqdaarihi qadarkii laga rabay ee waajibka ahayd baa in la caddeeyo u baahan markaan wamihaalu maa yaxtaaju ilaa hayrihi wax hayrkiis u baahan fii bayaani miqdaarihi miqdaarkiisa caddayntiisana ugu baahan qowluhu tacaala weeyaan waaatu zakaata zakada bixiya sakada siiyaad intaan bixinayaa marka inta qadarka aan bixinayo lama sheegin aayadda ma tilmaamo fa ina miqdaara azakaati alwaajibati sakada waajibkaa qadarkeeda majhuulun weeyaan mid aan la garanayn yaxtaaju ilaa bayaanin bayaan u baahan in lagu qadaraad u baahan tahay sunnadii baa kuu qadaraysa marka tacriifu lmubayan mubayankii tacriifkiisii mujmalkii marka waa kaas naska mujmalkaa marka soo waarkaas sharcigii marka wuxuu ku yidhi wa-aatu zakaata oo kale markii la yidhi horta amwaasha zakada laga bixiy oo kuu sheegay zuruucdii mawaashidii nicmooleydii lo-da geela ariga wuxuu kuu sheegay macdanti yacnii naqdigii naqdeynkii dahabkii iyo fidadii iyo wamaa fii macnaahuma oo lacagaha lagu tacaamulo ah oo dahabka hadda booskiisa ku jirto lacagaha caadigaa ah curuudu tijaara tijaarada iyo yanii ganacsiga gedgado soconaayo gedgadoomayo wahaakada waxyaabahaas yaa laga bixinaya haddana qadarkii aad bixinaydaa u baahan tahay nisaabkii iyo qadarkii sakaanta loo dhiibayo kulluhu marka waxaa weeyaan sunnadaa bayaaninaysa almubayanu luqatan almudharu weeyaan midka la daahiriyey la muujiyey walmuudaxu kan la caddeeye wasilaaxan isilaax ahaanta usuuliyiintuna waxu u yaqaanaan maa yufhamu lmuraadu minhu ulajeedka laga leeyahay wii lagu fahmi karo ulajeedka laga leeyahay wii la fahmi karo maa yufhamu waxa la garan karo almuraadu minhu ulajeedka laga leeyahay maxaa lagu garanaya imaa biasli lwadci habkii loo dejiyey aw bacda tabyiini ama markii la caddeeyey kadib aa lagu garanaya shay kasta oo aan u baahnayn in la shay kasta oo ulajeedada laga leeyahay la garan karo waa mubayan mubayan weeyaan imaa waxaa lagu garan karaa oo bayaankiisu uu yahay aslu wadcihi wa imaa waaba la bayaaniyeyba markii la bayaaniyey kadib shaygu muxuu ka baxa ijmaalkii waa ka baxaya ijmaalkii wuu ka baxayaa mubayan buu noqonaya miaalu maa yufhamu lmuraadu minhu ulajeedkiisa waxaa la garanaayo miaalkiisu biasli lwadci lagu garanaayo lafdu samaa waa erayga samaa ard jabal cadlun dulmun sidqun fa haadihi اlkalimaatu kalimaatkan wanaxwhaa iyo waxay lamida mafhuumatu weeyaan mid la fahmaayo biasli اlwadci baa lagu fahmayaa habkaas ay u dhigan tahaa lagu fahmaya walaa taxtaaju uma baahna ilaa hayriha hayrkeed fii bayaani macnaahaa wax kale uma baahna si ay macnaheedu u caddeeyaan alardu macnaheeda alardu wixii sidaas loo dhigayaa lagu garanayo ee alardu inay dhul tahay bayaan deliil kale ha loo raajiyo la dhihi maayo waxyaabaha noocaasoo kale haddii la yidhaahdo halla sii qeexo ha loo raadiy waa sii adkaadaanba waa sii adkaadaan shay qofka dihnigiisa ku jiro ee qofku uu iska garan kara haddaad inaad u bayaaniso isku daydo waa ku adkaynaysaa waxa aad la imaanaysana waa taxsiilulxaasil shay hadda joogo in la keeno maalaayacni waa iska waxay noqonaya markaa taasoo kale waa iska maalaayacni waxa aan hadda jooginaa la keenaa oo lasoo taxsiiliya wamiaalu maa yufhamu lmuraadu minhu waxa ulajeedka laga leeyahay la fahmaayo bacda tabyiini kolka la cadeeye kadib markii la caddeeye kadib qowluhu tacaala waaqiimu salaata waaatu zakaatahu salaad iyo zaka hadda waa bayaansan tahay maxaa waa la cadeeyey markii hore mujmalay ahayd laakiin waa la bayaaniyey fa ina aliqaamata waliitaa'a oogidda iyo siinta kullun minhumaa mid kasta mujmalun weeyaan walaakina shaarica shaarica bayanahaa waa caddeeyeysa fasaara saara lafduhumaa lafdigoodu wuxuu noqday bayinan mid iska cad bacda tabyiini kolkii la caddeeyey kadib markii la caddeeyey kadib buu caddaaday ayb mubayankii marka isagu waa kaas alcamalu bilmujmali mujmalka in lagu camal falo see loogu camal falaya naska mujmalka yajibu waxaa waajibaya cala almukalafi qofka mukalafkaa ku waajibaya caqdulcasmi caqdulcasmi go-aan inuu gooyo cala alcamali oo go-aansada camalfal bilmujmali ou ku camal falo mataa goortii xasala ou xasilo bayaanuhu caddayntiisa waxaa lagaa rabaa adiga naska mujmalka inaad diyaar u noqoto bayaankiisa marka uu yimaado inaad ku camalfalmayso laakiin isagoo mujmala ku camalfalmaa lagu yidhin maya inta uu mujmal yahay waa ka joogi shaaricuna shay uusan kuu bayaaninin adibaba kuu dirin laakiin hal arrinaa jirta ummaddu isku wada mid ma aha qof baa shaygan mujmal uu ka yahay qofna mujmal kama ah dadkoo dhan yacnii shaygan shayga naskan mujmalkaa wixii bayaaninaya dadkao dhan ma wada ogaa karaan qaaraa og qaarna ma oga ninka aan ogaanin laaku inuu diyaar u noqdo markuu ogaado inuu ku camal saasaa laga rabaa hadday shaygaa inuu sameeyo maalan wa aqiimu salaad hadda waa mujmal laakiin inaad salaada barato bayaankeeda waajibay kugu tahay dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim ee geli wاnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga ayb qad bayana liummatihi ummaddiisa wuxuu u caddeeyey waxyaabaha markaa bayaanka keena xataa nusuusta mujmalka waxyaabaha bayaaniyo waxaa ka mida qowlka nebiga waxaa ka mida ficilka nebiga waxaa ka mida yacnii waxyaabahaas aayad kale aayadda inay bayaaniso wahaakada waxaa ka mida xataa siyaaqa laftirkiisa siyaaqa xadiidkan lagu keenay wuxuu kuu furayaa bayaan ayuu u noqon karaa waxa mujmalkee meesha ku jira walidaalika ibnu daqiiq ilciid kitaabka la yidhaha axkaamulxkaamka wuxuu yidhaahdaa siyaaqa axaadiistu ay ku timaado oo la fahmaa wuxuu caawinayaa buu leeyahay ama dariiq uu u yahay ilaa yacnii naska mujmalkaa bayaankiisa iyo waxa mubhamkaa caddayntiisa sidaasuu yidhaahdaa wاnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu qad bayana liummatihi ummaddiisa waa u caddeeya jamiica shariicatihi shareicadiisa dhammaanteed usuulihaa usuusheeda iyo furuucihaa iyo furuucdeeda xataa taraka alummata ilaa ummadda ka tegay calaa shareecatin baydaa'a shareeca cad naqiyatan oo saafi ah naqiyatan yani xataa taraka alummata ilaa oo ummadda kaga tegey calaa shariicatin shareeco korkeed uu uga tegey baydaa'a cad shareecadaasoo naqiyatin yacnii saafi ah leyluhaa habeenkeeda ka nahaarihaa maalinkeedaoo kale uu yahay walam yatruk ma ka tegin albayaana bayaan cinda alxaajati baahi agteeda ugama tegin cinda alxaajati ilayhi shayga isagoo loo baahan yahay abaddan weligiis walaa yajuusu taakhiiruulbayaan can waqti alxaajati shay loo baahan yahay in la caddayo nebiga ma ka tegin calayh isalaatu wasalaam waxaa la yaabla laakiin dadkan mutakalimiinta ah shaacirada iyo kayrkood mutakallimiin markaan leenahay jahmiye iyo iyo yacni muctazile iyo ashaacira kulliga ku wada jiraan iyo maaturidiye inay leeyihiin nebigu furuucda waa caddeeyey aada u bayaaniyey laakiin usuushii ma bayaanin kalaamkooda saas u dhacaan maxaa yeele waxay ku leeyihin caqaa'idka alasmaa wasifaat magacyada ilaahay tilmaamaha ilaahay dadkii hore ma fahmin waa iyagoo wareersan oon macnaheeda fahmin ayay ka tageen iimaan xuruuftaasay iska rumeeyeen kelimaadka iyo xuruufta meesha ku dhigan ayay iska rumeeyeen istawaa hamsada iyo siinka iyo ta'da iyo waawda iyo alifta maqsuuradaabay rumeeyeen sideeda isaga rumeeyeen waxay tahayna ma garanaynin xataa jaaa alaakhar xataa jaaa yacnii dadkan yacnii mandiqa yuunaanka bartay ku tafanunay ay ka yimaadeen oo ay markaa iyagu macaanidii yacnii haamidka ahayd ay soo bixiyeen nebigii aawo saxaabadiis aawo asalafu aslam waalkhalafu aclam ay leeyihin dadkii horeha dariiqadooda lagu nabadgalaa kuwii dambena ayagaa cilmi badan oo axkam iyagaana sugnaasho badan kelmaddaas marka sheekhulislaam wuxuu yidhaahdaa nabdu nabdulislaam kelmaddaas macnaheedu waxay tahay nabdu lislaami waraa'a dahri islaamkii dhammaayo la duuduubo gadaal laga tuuro haddii in la yidhaahdo yacni ummaddan awalkeeda jahli lagu tilmaamo aakhir aakhir xataa aan axaadiid iyo iyo sunno iyo lagu aqoonina falsafo ayaa caqiidadii asmaa ee alla tilmaamay all aa lagu bayaaniyey waa ariib jidda waa nusuustii baa mujmal ah falsafaa bayaan u noqotay yani waxaa weeyaan nebiga muxuu u joogi jiray nebiga muxuu u noolaa hadduu dadka inuu dahaarada dadku baro oo ounan barin ousan u bayaaninin usuushii diinta ee yacnii asmaada alle iyo tilmaamaha ilaahay iyo wax oo yacnii caqli geli karana ma aha sharcina ma aha ayb marka wuxuu yidhi wa bayaanuhu sala allahu calayh waali wasalam nebiga caddayntiisa imaa bilqowli sow nebiga waxay u caddeeyaan imaa bilqowli qowla wax ku caddeeyaan qowl hadalkiisa sidii ninkii musii salaatahu ninkii salaaddiisa iska xumeeyey ee yidhi yaa rasuulallah intaan ka badan aniga ma aqaano wuxuu ku yidhi markaa so haddaad soo dahaaro qaado fastaqbil ilqibla qiblada u jeeso fakabir allahu akbar dhe uma qra' maa taysara min alqur'aan ilaa aakhirihi hadal ahaanu ugu bayaaniyey salaadda wa aqiimu salaata oo hadal ugu bayaaniyo ow bilficli ama ficil buu ku bayaaninayaa camalkii marka ficil ahaan uu sameeya xajkii baaba ka mida ficil ahaan uu sameeya salaaddii ayaa ka mida ficil buu ku bayaaniyey wa aqiimu salaata soo lama dhihin nebiga intuu mimbarka koray ayuu salaadii tukaday dadkiina waa fiirsanaya ilaa marka markuu sujuudi rabo gadaalgadaalo u soo baxaayo mimbarka salkiisuu ku sujuudaayey markuu salaada dhameeyey wuxuu yidhi innamaa facaltu haadaa sidaan waxaan u sameeyey lita'tamuu bi saa iigu dayataan walitaclamuu iyo inaad ogaataan sida salaadda loo tukado marka salaada nebiga ficilna waa ku bayaaniyey qowlahaanna u bayaaniyey ow bilqowli walficli qowl iyo ficil isku daran jamiican dhammaantood mihaalu bayaanihi bilqowli ikhbaaruhu weyaan can ansibati zakaati isagoo qowl wax ku bayaaniyey waxaa weeyaan zakada nisaab ansibadeeda iyo nisaabkeeda uu ka warramo wa maqaadiiriha iyo qadaradeeda kamaa fii qowlihi sal ly slam fii ma saqati samaa'u alcushru samada wixii ku waraabay toban meeloodo meel baa la bixinayaa bayaanan isagoo ay bayaan u tahay yacni bayaanan bimujmalin sidaa wuxuu u yidhi bayaanan caddayn oo limujmali qowlihi tacaala uu bayaaniya waaatu zakaata isagoo bayaanina wa mihaalu bayaanihi bilficli isagoo ficla ku bayaaniya tusaalihiisa waxaa weeyaan qiyaamuhu biafcaali lmanaasiki yacnii u istaagidda u istaagay iyo samaynta uu sameeyey biafcaali lmanaasiki manaasigta afcaasheeda almanaasik waa xajkii iyo cumradii amaama alummata ummadda horteeda muxuu sidaa u yeela bayaanan caddayn oo limujmali qowlihi tacaala waa walilaahi cala annaasi xuju lbeyt isagoo bayaanina wakadalika salaatuhu salaadiisa alkusuufa uu tukaday calaa sifatiha uu ku tukaday hiya iyadu fi lwaaqici waxaa weeyaan waaqic ahaan waa bayaanun limujmali qowlihi sal l salam waa caddayn oo caddaynayo qowlka nebiga sala allahu calayh ali wasalam mujmalkaa faidaa ra'aytum minhaa haddaad aragtaan aayadahaas qoraxdiiyo madoobaatay shayan haddaad wax ka aragtaan fasalluu tukada tukada leelaysiihi sifada loo tukanayo aawo nebigaa caddeeyey uu sameeyey wamihaalu bayaanihi bilqowli walficli isagoo qowlihi ficil wax ku bayaaniyeyna bayaanuhu keyfiyata salaati salaadda keyfiyadeedu bayaaniyey caddayntiisa oo caddeeyey fainahu kaana bilqowli buu ahaa kamaa fii xadiidi lmusii'i fii salaatihi kii salaadiisa iska xumeeya xadiidkiisa siduu ahaa xaysu qaala sala allahu calayh ali wasalam idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduu'a uma istaqbil ilqiblata fakabir alxadiid wa kaana bilficlina waa ahaa ayadan noqdee kamaa fii xadiidi sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam qaama cala almimbari buu ku istaagay fakabara waa kibaartay wa kabara annaasu waraa'ahu dadkana gadaashiisa ayay kibaarteen wa huwa cala almimbari isagoo mimbarka saaran alxadiid wa fiihi waxaa ku jirta uma aqbala cala annaasi dadku ku soo jeestay wa qaala innamaa facaltu haadaa sidan baan yeelay lita'tamuu bi si aa iigu dayataan walitaclamuu salaatii salaaddeydana aad u ogaataan ama walitacallamuu salaatii walitatacallamuu salaatii saa u barataan ayb halkaanna marka waxaa weeyaan marka bayaanku isagu waa siyaabahaas ku imaada afcaasha rasuulka waa bayaan ficilka rasuulka marka si gaar ahaan usuul fiqiga loo daraaseeyaa oo nebiga ficilkiisa wujuub muu faa'iideeyaa istixbaab miyuu faa'iideeyaa intee qayboodaa loo qaybiyaa inuu keenana waa dhacdaa suuragal meelaheedaan insha allah ku arki doonnaa waana mabaxad aad u ballaaran culammada qaar ay kitaab u gaaran ah ka alifeen sida abu shaama oo kale kitaab la yidhaha almuxaqaq fii usuuli اlfiqhi min afcaali الrasuuli sala اllahu alayh ali wasalam alظaahir wاlmuawal naska daahirka iyo muawalka tacriifu الظaahiri aلظaahiru lugatan alwaadixu weeyaan midka cad walbayinu iyo midka iska cad wasilaaxan isilaax usuuliyiintana maa dalla binafsihi wixii nafsadiisa wax kugu tusow calaa macnan macno korkiisna kugu tuso macnahaasoo raajixin raajix ah maca ixtimaali hayrihi macnaha hayrkiisna iyadoo ay suurtagal tahay fiirso waxa uu ku yidhi daahir waxaa la yidhaha maa dalla binafsihi wixii isaga iskiis maxaa ku baxay bikhayrihiyaa ku baxay wixii hayrkiis wax kuugu tuso mujmalaa la yidhaha daahir ma maa dalla binafsihi wixii naftiisa wax kuugu tuso calaa macnan buu kugu tusayaa macno macnahaasoo raajixin macno raajixuu kugu tusaa isaga ayaa wax ku tusaa iskiisa wax kuu tusaa macno raajixa ah ayuuna kugu tusayaa macno raajix ah ayuu kugu tusayaa maca ixtimaali gayrihi iyadooy suurtagal tahay macnahaas raajixa ah, macno aan ahaynna iyadoo ay suurtagal tahay macnahaas raajix ah macno aan ahaynna shaygan waa ku suurtoobaa marka macnaha raajixa ah daahir baa la yidhaha mihaalu qowlihi sala allahu calayh ali wasalam oo kale tawada min luxuumi libili hilibka geela ka weesaysta fa ina adaahira naskan daahirkiisa min almuraadi yanii laga leeyahay olajeedka laga leeyahay bilwuduu'i weysaqaadka laga leeyahay waa qaslu lacdaa'i alarbacati afarta xubnood in la dhaqo cala sifati sharciyati sifadii sharciga ahaydna loo dhaqo duuna alwuduu'i maya dhaqid alladii kaas oo huwa nadaafatu nadaafad iska ah ma ah oo gacmaha iska dhaqdhaqa maaha in lagu leeyahay iska dhaqdhaqo wejigii gacmaha iska dhaq maahane wuduugii sharciga ah tawada min luxuumi dhibil hilibka geela ka weysaysta marka la leeyahay yani daahirkiisa maxuu ku tusaana weyse sharciga ahaa daahirku saasuu ku tusaa macno kalena waa ku suurtagaloo tawada bimacnaa inay tahay isnadiifiyo inay iska tahay oo aynan ahayn macnihii daahirka ahaa marka macnaha daahirka waa kan xaqiiqada sharciga ay wadato macnaha kale luqada waa iska muxtamal laakiin waa laga raajixsan yahay kan raajixa ah muxuu noqonaa marka macnaha raajix xaqiiqada sharciga ah muxuu noqonayaa markaas wuxuu noqonayaa daahir faharaja biqowlina waxaa ku baxay maa dalla binafsihi wuxuu nafsadiisa kugu tuso calaa macnan macno almujmalu mujmalkii baa baxay liannahu maxaa yale mujmalka laa yadullu cala almacnaa macnaha ma tuso binafsihi iskiis kuuma tuso ee biqayrihiba wax ku tusaa wakharaja biqowlina raajixin waxaa ku baxa almu'awalu naska mu'awalka liannahu maxaa yeele yadullu wuxuu tusayaa calaa macnan marjuuxin macno laga raajixsan yahay lowla alqariina haddaysan qariinada jirin ahay markuu leeyahy raajixinna waxaa ku baxayo mu'awalka soo socda maxaa yeele naska dalaalo yacnii wixii laba macno ixtimaalo macnona uu raajix yahay macnaha raajixa waa daahir macnaha laga raajixsan yahana muawalaa la yidhaahdaa haddii ta'wiilku ou calaaqa iyo deliil oo wato qariina hadduu wato tawiilku waharaja biqowlina waxaa ku baxay raajixin almuawalu baa ku baxay liannahu yadullu waxuu tusayaa calaa macnan marjuuxin macno laga raajixsan yahay lowlal qariinatu haddaysan qariinada jiri lahayn macnihii laga raajixsan yahay buu muawalku ku tusaya wakharaja biqowlina maca ixtimaali hayrihi annasu baa ku baxay asariixu naska sariixu maca ixtimaali hayrihi nasaa ku baxay maxaa yeel nas asagu wax kale mau ixtimaali jirin ma ixtimaali jirin liannahu maxaa yeel nasku laa yaxtamilu ma ixtimaalaya ilaa macnan waaxidan hal macno ma ahano hadda daahiri muawal calaaqada ka dhexaysa maxay tahay daahirkii waa wixii laba macno ee ka badan ay suurtagal ku tahay macnona uu raajix yahay macnihii raajixa daahir baa ayib manihii laga raaj macnaha laga raajixsan yahay muxuu noqonayaa marka muawal muawalku marka goormuu saxiix noqonayo muawal saxiixa muxuu noqonaayo marka macnahaas marjuuxa la qaato qariino iyo deliil lagu qaato darteed alcamalu ah. biaahiri daahirkoo lagu camal falo alcamalu biaahiri naska daahirkiisa lagu camal falaa waajibun waaye waa waajib ilaa bidaliilin daliil maana daliilkaas oo yasrifuhu ka leexinayo can daahirihi daliil daahirkiisa ka leexiya maaha lianna haadihi maxaa yeeley kani ariiqatu salaf waliannahu isaga ayaa axwadu dadaal badan wa abra'u lidimati dimadana isaga ayaa ku beriwa abra'u isaga ayaa ku yacnii beri ahaansho badan lagu beri noqdo lidimati dimada inay ku beri noqoto wa aqwaa iyada ayaa ku xoog badan fi tacabudi tacabudka xaggiisa walinqiyaadi iyo alla u hogaansanka macno adiga daahira iyo macno aan daahir ahayn kee ilaahay ugu hogaansami karta macnaha daahirka tacriifu lmuawal muawal markaas maxaa la yidhi almuawalu luqatan min alwali waay wa waa noqod waa noqod ta'wiilku ilaa wuxuu leeyahay dhowr macno ta'wiilu alkhabar khabarka ta'wiilkiis waxa waaye waa marka uu yimaado waxbaadii lagu sheegay nin baa waxaa tidhi war haddaad meeshaas aadaniyaho waxaas waxaasaad la kulmaysaa ninkii markuu meesha aado oo wixii la kulmo jaa'a ta'wiiluhu baa la dhahaya warkii aad sheegtay ta'wiilkiisi waa yimid amarka ta'wiilkiisana waa maxay marka aad ku dhaqantood fuliso idaa jaaa nasrullahi markay soo degtay fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu nebiga waa kii yidhi caaisho waxay tiri rukuucdiisa wuxuu ku dhihi jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii yata'awalu lqur'aan qur-aankuu ta'wiilsana waa maa waa ku dhaqmaa amarka fasabbixu qaadana waa macnaheed soo ma fahmi ta'wiil waxaa kaloo la yidhaahdaa curfiga salafka tafsiir ibnu jariir aayad kasta markuu fasiraya yacnii waxau dhahayaa marka wاlqowlu fii ta'wiili qowli اllaahi tacaala kada wakada ay fii tafsiiri qowli illahi kada isilaaxan usuuliyiintuna waa maxay ta'wiil maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye sarfu lafdi can macnaahu الظaahiri bidaliilin lafdi in macnihiisa daahirkaa laga leexiyo macnihii laga raajixsanayo loo leexiyo bidaliilin laakiin daliil tawiilka saxiix iyo faasid u kala qaybsan faasidka qaar waxaa jira culammadu ay yidhahdaan talaacub iska dhaha kan talaacubkaa waa maxayna qofka waxaan yacni shaygan wax ounan macno raajixa iyo mid marjuuxa la sheegay macno aan meesha oolinba ninkii kaani muxuu noqonaa waayo talaacub waa iska dheeldheelakaas oo maalan shiicaduu ku badan yahay kaasoo kale oo waxay leeyihiin in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ay caaishata caaisha waa ee baqara macnaha yacni macno daahira iyo macno raajixa iyo macno marjuuxa midna caaisho lama dhaho baqara bimacnaa caaisho ma ahan laa raajix macnaha walaa mid marjuuxa ayb waa iska macno marka oo talaacub qofka hadduu iska talaacubayo wuxuu dhihi karaa hadduu doono lafdiga aayaddan wax aan ahayn oo isaga sheegi kara waa iska dheeldheela haddii marka ta'wiilku ninkii kelmaddan macaanideeda macno ka midoo ku fasiraa oo laga raajixsan yahay deliilna laakiin ma keenin kaasoo kale ta'wiilkiisa faasid le loogu ekayna tawiil faasida ila daliilo waaye mogta laakiin macnihiisu isaga waa jira luqada waa ku soo arooray macnaha ma fahme haddii marka naskii ta'wiilkii ou la imaado qaraa-intii yacni qariino la imaado daliil ee daabid aan sheegi doonna la helo ta'wiilun saxiixun weeyaan baa laleehay wasilaaxan istilaaxana maa xumila lafduhu waa wixii lafdigiisa lagu xambaaro cala almacna almarjuuxi macnihii laga raajixa ahaa fakharaja biqowlina cala almacna almarjuuxi annasu iyo waaahiru waa baxay nas waa baxayoo naska muxuu ku baxay isagoo maxtamala macnayeyna maba ahayn ba awey daahirna waa baxay oo muxuu ku baxay daahirku raajixu ahaa isaga marjuux ma ahi ama nasu naska faliannahu isagu laa yaxtamilu ma ixtimaalayo ilaa macnan waaxidan hal macno maaha waama daahiru daahirkana faliannahu isagu maxmuulun ku lagu xambaaray weeyaan cala almacna araajixi macnihii raajixa wata'wiilu qismaani weeyaan saxiixun maqbuulun mid saxiixoo la aqbalo wa faasidun marduudun iyo faasid la radiyo fasaxiixu midka saxiixa maa dalla calayhi daliilun saxiixun waa wixii daliil saxiixa ou tusay ka ta'wiili qowlihi tacaalaa was'al ilqaryata oo kale was'al weydii alqaryata qaryada weydii qaryada markaqaryo inaan waxba la su'aalayninoo khitaab uusan suurtagal ku ahayn waa la ogyahay qaryo marka waxaa la yidhaha macnaheedu magaalada iyo dadka degan waa laysku dhahaa dadkana waa dhici kartaa inay tahay in dadka loo jeeda waa suurtagal magaalada dhismaheeda in laga wadana waa suurtagal maanta magaalo dhismaheeda inaan laga wadin waa iska caddahayo su-aal weydiiyaa layidhi khitaabna muwajah ma ku noqon karo derbi iyo dhismo ahla alqaryati in laga wadaa marka soo baxayso marka waa taawiil saxiixa maxaa yeele daliilun u ilaa macnaa wasal ahla alqaryati lianna alqaryata nafsahaa laa yumkinu suuragal ma an tawjiihu su-aali ilayha su-aal in loo jeediyo iyada su-aal in loo jeediya ma suuroobeyso marka in ahla alqaryati loo jeedo laakiin nimankaa mutakalimiinta waxay rabaan ta'wiil saxiixay keenayaan ee waxay ku leeyihiin was'al ilqaryata was'al ahla alqaryati sow lama dhihinin hadhow marka y haddii la yidhina wajaa'a rabbuka wajaa'a amru rabbika waa ilayhi ada ta'wiilkii saxiixa ahaa ma wuxuu deliil u yahay ayi ta'wiil muu deliil u noqon karaa maya kuwa ka sii daranaa jiro wax alle iyo rasuul ay fasireen maala cabdii maridtu falam tacudnii addoonkaygu waa jiraday ima soo booqanin markaa xadiid اlqudsi marka addoonku wuxuu leey ilaahu see seed u jiranaya waanta rabbاlcaalamiin markaasuu wuxuu leeya marida cabdii waa jiradada waxaan ka wadaa addoonkaygaa jiraday haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu aye marka waa ta'wiilay leeyihin see ta'wiil ku tahay ilaahaaba sheegay tafsiir yani waaba xadiidkii daliilka ahaayo xadiisulqudsiga ahaayo naskii waayan ma ilaahay baa wax taawiilinaya marka waa yahay muraadka oo cabdii maridtu alla ou kaleeyahay leeyahay isagaaba sheegtay marka midka ilaahay ou sheegtay tafsiirkii alle oo bayaankii alle miyaad midaad adiga wadato daliil uga dhigana maadaama ilaahay saa yidhi annagaa dhihi karaamaya marka alraxmaanu cala alcarshi istawaa istowlaa bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu maxaa yeele ilaahaa yidhi cabdii maridtu falam tacudnii marka ulijeedku saas wax saxa ah ma ahan taasoo kale soo ma fahmi taawiilku haddii uu taawiil saxiixa uu yahay dabaabidiisii uu helo mid kale adig daliil kugu noqon maayo alimaam ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa misaalkoodu waxa waayuu yidhaahdaa baainiyadana ta'wiilay samaysaa nimanka baainiyada layihaha firaq lbaainiya oo sharciga dhanba ka aaminsan baain aan la fahmaynin macnihiisa oo qarsoon ayagu yani sharciga oo dhan waa wada baatil awaamirta iyo nawaahid oo dhan waa wada baail salaadda hala oogo macnaha laga wadaa bay leeyihin wa aqiimu salaata macnaheedu waxay tahay ninka amiirka ah ama imaamka sirtiisa ilaaliya masasoonkay taas ku sheega xajka walilaahi cala annaasi xijulbeyti mashaahiddooda iyo in la aado meelaha ay yani a'immada joogto iyo meelahay ku duugan yihiin in la aadaa laga wado ee aakhirada maxaa laga wadaa aakhiro wax leynaa ah ma jirteen dadka unbaa waxay leeyihiin dadka haddii la yidhi aakhiro haddaan lagu cabsaynin waa isdhacayaan waa isdilaayaan saasay leeyihiin baainyada ee dadka dadkao dhan ma wada fiicnaan karaan marka si ay u fiicnaadaan ayaa nusuustan loo keenay cibaaro oo ma aha yacni cibaaro can takwiif waaye macnaha laga waday ma aha wax sax oo jira ma ahanay leeyihin baainyada nimanka marka baainyada firaq badan waa ismaaciiliyada kamida durusiyiinta kamida nimankan duruusiyiinta la yihah lubnaan in laga sheego waa firaq ilbaatiniya ka mid yihiin nusayryada suuriya hadda madaxda ka ee ka taliso waa waxaa weeyaan waa waa waa baatiniye waaye ismaaciiliyada bakistan iyo meelo badanay ku nool yihiin waa iyaguna sidoo kale waa baainiye firaq ilbaatiniya ka mid yihiin ee kuwo badanoo annaga laftirkeenna noo joogo sidaas ahaa jiran maxaa yeele baatiniyada haddaad maqashay in badanoo kamida ah waxaad maqlaysaan Eh, cilmu baain waay waxaas iyo kan waxaan xaqiiqa iyo baain iyo wax loo kala qaybqaybinayo eh, xaqaasna yani wuxuuna ka soo daahiraa xaqiiqatan inay sidaas yihiin waxay ka muuqanaysaa eh, marka ay leeyihiin oo kale salaadda waa nalaga rafciyey iyo salaadda yani qofka darajo oo wuxuu gaarayaa salaad aan lagu lahayn iyo markuu leeyahay wa amrii amrullaahi in qultu kun iyo kun iyo ninbaa wuxuu iska dhahayaa ani amarkeyga amar ilaah oo kale in qultu kun iyo kun kun haddaan dhaho wax walba iska ahaanaya war waxaan soo khatar waa ilaahay sifadiisa soo maaha haddaad tiraahd wuxuu ku leeya maya wuxuu ku hadlayaa lisaanululuuhiya ku hadlaa carab ilaahay buu ku hadlaa yani isagii baa ilaahay noqday miya marka marka waxay tahay marka waxaasoo dhan waa baatininimo waay firaqa baatiniyada waxaa soo gelayo ka mida madaahib alxuluul madaahibu ahli lxuluuli walibtixaad nimanka la yidhaahdo oo marka abu ibnu carabi aلطaa'i aad ugu muuqdo iyo cabdulhaniyi naabulisi iyo waa badan yihiin nimanka saas ayaguna yani ictiqaadkaas baadiniyada qabo waxyaabahaas marka waa xaalkeedu iyagu mara kuwaas waa kuwaas marka ibnulqayim yaan ku keenay wuxuu leeyahay baatiniyada nusuustu saasay ugu ciyaartaa haddii nin baatiniya iyo nin raggan sifaatka ta'wiiliyo shaaciradoo kale toddoba sifa maahane inta kale way ta'wiilinayaan haddii nin baatini in ashcari ay doodaan oo yidhaahdaan ninka baatinigaa ninka ashcariga uu yidhaahdo war nusuustii aakhiro dhan jannadii iyo naartii iyo miisaankii iyo xawdkii iyo is-abaalmarintii maxaa u ta'wiilinaya maa ta'wiilka ka daysido sideeda u qaadatid kan baatinigana uu yidhaahdo adiga nusuustaan sifaadka ilaahay maxaa u ta'wiilinaya adiga sideeda u daysi haddii uu yidhaahda labadooda midkan wuxuu dhahayaa marka eh, miaalkooda wuxuu noqon karaa buu yidhi ninkan inuu yidhaahdo eh, yani tusaalahooda waxaa weeyaan laba nina wax isku darsatay shan dirham iyo shan dirham toban dirham oo mid marka hal dirham oo waxoogaa farsameeyey oo xaday nacam kii kale intuu ogaadayba lix dirham xaday isagana kii marka lixda dirham xaday kii halka dirham xaday marka dacwo kuma soo oogi kara ninkan oo niga maxaad u xadday daraahimtan adiga halka dirham maxaa ku xadday buu leeya wixii aad halka ku qaadataa lixdana anna aan ku qaatay buu dhahaya miaaluhu kaasoo kale waayo imaa nusuusta yani inay iska daayaan oo sida daahirka yani dihniga dadka muslimiinta usoo degdegayso ahlu iimaanka ah salafkiina ay ku yani macneeyeen in loo daayo iyo imaa in la yidhaahdo ta'wiil saxiix haddii ta'wiil lala imaanayo mid saxiixa in lala imaado laakiin ta'wiil baan la imaanaya qayb shareecada ka mida qaybta qaybaha kalena waa daynayaa qofkii la imaadaan ku qabsanaya wax macnaha iyadu ma leh واصطلاaxا ma xumila lafظhu calى الmacnى الmarjuuxi weyan fakharaja bqowlina calى الmacnى الmarjuuxi الnaص والظaahiru baabaxa ama الnaص faلأnnahu laa yaxtamilu ma اxtimaalaya ila macna waaxida وama الظaahiru faلأnnahu maxmuulu calى الmacnى الraajixi wتأwiilu qismaani weeyaan صaxiixu maqbulu وfaasidu marduudu faالصaxiixu maa dala calayhi daliilu صaxiixu kata'wiili qowlihi tacaalى wasأl اlqaryata oo kale ilaa macnaa wasأl ahla اlqaryati لأna اlqaryata nafsahaa laa yumkinu ma suurtoobayso towjiihu su'aali su-aal wajihitaankeeda in lagu wajaho ilayha iyada wاlfaasidu faasidkuna maa laysa calayhi daliilun waa waxaan deliil korkiisu aanu ahayn deliilkaasoo saxiixun saxiixa deliil saxiixa waxaan lagu keenin baa ta'wiil faasida leedahay ka ta'wiili lmucailati mucailada kuwa ilaahay tilmaamihiisa dafiro tawiilkooda oo kaleo qowlahu tacaala ay ta'wiilinayaan araxmaanu cala alcarshi istawaa ilaa macna istowlaa wasawaabu ana macnaahu sida sawaabkaana macnihiisu waxaa weyan alculuwu walistiqraaru weeyaan sarrayn iyo istiqraar min hayri takyiifin iyagoon la qaabaynin walaa tamhiilin iyagoon lagu shabihin makhluuq tawiilku marka markuu saxiix noqonaayo waa in afar shuruud laga helo taawiilka saxiixa waa in afar laga helo an yakuuna lafdu muxtamilan lilmacna aladii ta'awalahu lmuta'awilu fii luqati اlcarab taas waa mid an yakuuna lafdu muxtamilan lafdigu waa inuu suurtagal ku yahay lilmacna aladii ta'awalahu lmuta'awilu midka ta'wiilsanaya macnaha uu ku ta'wiilinayo fii luqati alcarab luqada carabta horta waa inuu wejku leeyahay luqatulcarab wej hadduunan ku lahayn ta'wiilku sax ma ah ayb an yakuuna lafdu muxtamilan an yakuuna lafdu muxtamilan lilmacna aladii ta'awalahu اlmuta'awilu fii lugati اlcarab lilmacna aladii ta'awalahu اlmuta'awilu fii lugati اlcarab shardiga labaad waxaa weeyaan ida kaana lafdu muxtamilan yajibu cala اlmuta'awili iqaamaة اdaliili calى tacayuni dalika اlmacna yani shardiga labaad waxaa iska tiraahdaa iqaamatu daliili calaa tacayuni dalika almacnaa iqaamatu daliili calaa tacayuni dalika almacnaa waa in daliil loo soo oogo macnahaas inuu meeshan ku ceynoobayo maxaa yle lafdigaani ama ereygan waxaa dhici karta inuu dhowr macno leeyahay macnahan marka adiga aad ku fasiraysood macaanidaas kale ka soo xulanayso ood ood yacni ku ta'wiilinaysid lafdigan waxaa lagaa rabaa macnahaas isaga ah inuu meeshaan isaga gaar si gaar ahaaneed isaga loo soo xusho deliil loo keeno iqaamatu daliili calaa tacayuni dalika almacnaa maalan kelmaddii hadday laba saddex afar macno ay suurtagal ku tahay macnaad rabtaa adiga inaad ku ta'wiiliso luqada waa ku soo arooray macnaha aad sheegaysid waa sax laakiin afarta macno ood ka dooratay midkan u keen oo ikhtiyaarkaaga keen ilaa nin kalaa imaan kara macnaha kalu sheegi kara mid kalaa imaan kara macnaha kale kelimaadka qaara mushtarak ah kelimatu cayn oo kale albaasira waa la yidhaahdaa dahabka waa la dhahaa jaasuuska waa la dhahaa haddaad adiga macno marka aad qaadato macaanida kalena ninaa qaadana marka macnahaada waa inaad daliil u keentaa si gaar ahaaneed kan saddexaad waxaa weya ibaatu sixati daliili saarifi ihbaatu sixati daliili saarifi daliilkan aad xaqiiqada uga yani daahirka uga leexinaysa waa inuu saxiix yahay deliil aan saxiixa inaad iska wadato macno male nimankan mutakalimiinta marka la yidhaahdo wariyaddan maxaad qudro ugu tilmaamaysaan uga sarfinaysaan daahirkeeda waxay ku leeyihin daahirkeeda waxaan uga sarfinaynaa liwujuubi tansiihi illaahi ilaahay in la nasaha waajib amba waa kula nasaha ilaahay laakiin ma dhici kartaa ilaahay inaan yaddiisana u sugno isla markaana aan ilaahay nasahno waa suurtagal waxaan dhihi karnaa yadaani ilaahay subxaana wa tacaala gacanuu leeyahay lahu yadaani laba gacmood buu leeyahay wakiltaa yaday rabbii yamiinun nebigaa yidhi laysa ka milii shay yadda ilaahayna yadda makhluuq la mid maaha waana nasahnay naskiina waa sugnay khalaas ibaatu sixati daliili saarif afar shardiga afaraade ugu dambeeyo an yaslama daliilu saarifu lillafdi can xaqiiqatihi wadaahirihi can mucaaridin yani an yaslama daliilu can mucaaridin saasa an yaslama daliilu can mucaaridin daliilka aad keentay waa inuu ka nabad galo ictiraad haddii la ictiraado daliilkaaga oo ninkii naska daahirkaa watay oo daliil kale ku ictiraado ama ictiraad haddii daliilkaaga lagu keeno waa kuu dhammaatay adiga marka afartaas marka leelota ay saxiix noqon luqada carabiga horta waa inuu muxtamal ka yahay oo yacni macna oo luga carabiya waa inuu ixtimaali karo macnahan ad u aad sheegaysa lama rabo baqara ay caaisha oo kale luga carabi meel kuma le kan labaad shardiga labaad waxaa weeyaan macaani fara badan hadduu shaygan wato macnahan adiga aad ku fasirayso ku ta'wiilinayso si gaar ahaaneed wax aad ku doorato inaad daliil u keento ood kuwa kale uga dooratay shardiga saddexaad waxa ay tahay waa inuu markaa yacnii deliilkiisu uu nabad galo uu ka nabadgalo mucaarid inuu ka nabadgalo shardiga afaraad waxaa weeyaan deliilku inuu saxiix yahay deliil aan saxiix ahayn haddaad la timaado dee deliil maahan baa lagu leeyahay afartaas marka leelo ayuu nasku wuxuu noqonayaa nas yani ta'wiilku markaasu ta'wiil saxiixa wabilahi towfiiq sal lla sl